siiya sharaf ciheeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka gidriye cawiya subaho kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib barnaamijkana saaxiibayaal waxaad kugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr eed maantana ku maqli doontaan haddii eebbi idma waxaa ka mid noqon doona kumanaan ruux oo lagu la-yahay raqdooda iyo ruuxdooda daadadku rogmaday wadanka liibiya dhinaciisa bari waxaan sidoo kale dahaynaa maroodiyaal weeraray ugaarsaday ilmo ka dilay macallin webi dushiis ku dhaariyey arday uu waxbarayay kadib markii taleefoon laga xaday waad maqli doontaan waxaan sidoo kale dahaynaa warbixin ka hadlaysa hurdada badan oo la ogaaday inay kordhiso heerka sokorta jidhka ku jirta sida warbaahinta oo hadal hayso madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo ruushka booqanaya digaagga ama doorada adduunka ugu faca weyn iyo halkay dunida kaga nooshaayana waa aad maqli doontaan xubnihii joogtada inoo ahaa xubinteeni wax ka baro waddamada caalamka oo toddobaadka morocco aan kaga hadli doonno iyo kaalinta suugaantana waa ku jiraan barnaamijkeena ee ku soo dhawaada mar kale iyo kulanka kenan apaixonar. kugu dureema mise rucubka naasaha rucubka naasahan hadba soo rucaayo ana qosal kugu rakaada qosal kugu rakaada qosal ashkin riiray mooye laba arab le joogsaday inkastoonin reer caadiy ila xus aan rogasho badan yahay waxaa ruqada weyda rugta loogu dhalansha run dhiga miyan kugu rantahay wanan hadaba kugu dureema kamid mid ahaa cododka macaan fanaaniinta ah bashir ibraahin iyo xaleemo muuse ayaa heestaan ku luuqmeynayay daafur bayna noogu tahay barnaamijkeena kulanka keenan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharaf ciheeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya suba waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenana ayaa dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideedii siddeetanka magahitis waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraha bulshadan ku leenahay iyo boggana radio kulmiye dot com idaacadaha xogmaal kla f m ayaa sidoo soo socda warbixino dhowr ay sidoo dunida u hadalhayso safarka madaxweynaha kuuriyada waqooyi uu ku tagay wadanka ruushka iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaa daadadka ku fataa wadanka liibiya oo kumanaan qof raqdoodii ruuxooda la-yahay laakiin waxaan ku bilaabaynaa toddobaadkan waxaa aada warbaahinta u haystay oo ilaa jimcihii aada loo hadalhayay masiibada ka dhacda wadanka morocco morocco habeenkii jimcaha uu sii dhamaanayay ayaa dhulgariir xoog leh ku dhuftay magaalooyin ku yaala bartamaha wadankaas kaas oo sababay khasaaro naf iyo maalba leh tira dadka ku dhintay dhulgariirkaas ayaa waxa ay gaarayaan hadda ilaa laba ilaa saddex kun oo qof sida ay sheegeen guddiga ama kooxaha gurmadka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasna waxay sheegaysaa in magaalooyinka qaar wali dadkii loo gurmanayo oo laga soo saarayo dhismooyinka dumay hoostooda dad ayaa wali ku go meelo ka mid a ah dalkaasi oo dabcan dhulka buuraleyda ah kadib markii guryihii ay ku dumeen gaadiidka gurmadkan uu gaari layahay wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay sheegtay in kooxaha gurmadku hadda meelaha qaar gacantooda isticmaalayaan si ay dhagaxaanta iyo weliba qalabguryaha ah, dumay dhagxaanta guryaha dumay iyo buuraha soo ruqaba dadka ay uga dulqaadaan maadaama gaadiidku ay gaari layihiin oo meelaha qaarna aada eh, dhibaato xoog leh ay uga gaartay waxaa jira baa meelo badan oo dadku sidoo kale ama dowladuhu ay caalamka ah ayaa hadda ka shaqeynaya sidii gurmad loo gaarsiin lahaa wadankaas hadaba morocco maxaan ka naqaanaa waa dal noocee ah waa xubinteenna wax ka bar wadamada caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands. kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan kusoo dhowaada xubinta wax ka caalamka toddobaad walba xilligan kale ayaad ka dhegaysataan keenan toddobaadkanna waxaan xubinteena ku eegi doonaa waayaha dalka morocco يا حبيبي شحال انا كان بغي موروكو شحال نحماق انا ونموت علي موروكو تفني والو طفولتي واحلامي وايامي السنه اللي عشت فيه dalka morocco waxaa loo yaqaanaa boqortooyada morocco ama maqrib wuxuuna ka mid yahay wadamada ku yaala waqooyiga qaaradda afrika dalkan wuxuu ka mid yahay saddexda wadan ee ay maraan badaha mediteraneanka ee atlantikada waxaana ku weheliya faransiiska iyo sbain dalka marocco aanu ka hadlayno wuxuu xuduud dhanka dhulka la leeyahay dalalka aljeeriya iyo muritaaniya xagga baddana waxa uu la wadaagaa dalka sbain si gaarana wuxuu xuduud xeebeed la leeyahay saddex jasiiradood oo dowladda sbain ay maamusho caasimada dalkan waxaa la yidhaahdaa rabaat hase ahaatee waxaa ugu weyn magaalada kasabalanka tirada dadka marokaanka ah waxaa lagu qiyaasaa soddon iyo toddoba milyan oo ruux ama ku dhowaad afartan milyan oo qof gaadiidkun waxay isku dhaafaan dhanka midiga dadka ugu badan ee dalkan dega waa qowmiyadda berberiyiinta layidhaahdo calanka waddankanna wuxuu ka kooban yahay guduud ama casaan dhexda ku leh xidig shan gees leh calankan oo la naqshadeeyey nofembar xidigtu waxaa la sheegaa inay u taagan tahay shanta tiir ee islaamka halka guduudka ama casaankuna u taagan yahay xasuusta halgamayaashii dalkaas lacagta dalkan laga isticmaalo waxaa layidhahdaa dirham dalkanna waxaa looga hadlaa afka carabiga oo rasmi ah sidoo kale afafka ingiriiska isbaanishka iyo faransiiska ayaa sidoo kale dalkan looga hadlaa dadka luuqadaha yaqaana waxa ay ku macneeyaan magaca morocco marka la turjumo inuu noqonayo dhulka boqortooyada galbeed taarikhyahanaduna waxa ay sheegaan in dhulka dalkan la degay muddo haatan laga joogo ilaa saddex boqol oo kun oo sano hase ahaatee da layidhaahdo morocco waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetankii waxaana aasaasay boqorkii la ohan jiray idriis ibnu cabdulaah intii u dhexaysay qarnadii shan iyo tobnaad iyo lix iyo tobnaad dalkan wuxuu la kulmay culuusyo waaweyn waxaana dalkan marar kala duwan qabsaday boqortooyooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin boqortooyada cusmaaniyiinta iyo tii alawiyiinta iyo sidoo kale bortuqiiska mar kale sanadkii kun iyo sagaal boqol tobankii dowladihii xilligaas ee faransiiska iyo sbain ayaa dalkan qabsaday oo qaybsaday weliba bishii abriil sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo kontonkii ayuu dalkan xorriyaddiisa helay oo sidoo kalena la mideeyey gobolladii kala qaybsanaa dalkan oo ah dal ay ka jirto nidaamka boqortooyada waxa uu leeyahay boqor baarlamaan laba aqal ka kooban iyo golo xukuumad oo ra-iisul wasaare hogaamiyo diinta rasmiga ah ee dalkani waa islaam waxaana bulshada waddankaasi muslimiintu ay ka yihiin wax ka badan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan halka dadka diimaha kale haystana ay ka yar yihiin boqolkiiba hal islaamka waxaa la aaminsan yahay inuu ka gaaray qarnigii toddobaad qiyaastii in ka badan konton kun oo masjid ayaa la aaminsan yahay in dalkan ay ku yaalaan waxaana ugu weyn masjidka la yidhaahdo abu xuseen oo la dhisay sanadku markuu ahaa kun iyo saddex boqol iyo kow iyo afartankii dhanka dhaqaalaha haddii aan eegno markaana waddankan wuxuu ka mid yahay waddamada afrika ee dhaqaalahoodu kabcayo waxaanuu qaaradda kaga suntan yahay dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan dhaqaalaha ugu badan dalkan wuxuu ka soo galaa dalxiiska iyo warshadaha sanadkii labada kun iyo labaatankii dalkan waxaa la sheegay inay dalxiis ahaan u tageen qiyaastii labaatan milyan oo qof dalkan cunnada ugu badana lagu cuno waa cunnada xalaasha ah waxaana dadku si ay u badan yihiin inay cunaan hilbaha lo'da iyo macmacaanka oo martida lagu sooro sidoo kale shaaha ayaa aad looga cabaa dalkan aanu ka hadlayno ee morocco xagga cayaaraha haddaan egnana dalkan waxaa aad looga xiiseeyaa kubadda cagta sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix siddeetankii morocco wuxuu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaan ama carab ah ee u gudba wareegga labaad ee cayaaraha adduunka mar kalena labada kun iyo labaiyo labaatanka ayuu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrikaana ee u gudbaa wareegga afardhamaadka cayaaraha koobka adduunka dowladda morocco waxay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ka cudurdaaratay inay martigeliso koobka qaramada qaaradda afrika sabab la xidhiidhay faafitaanka xanuunka ebola oo waagaas afrika farabacan ku hayay sidoo kale dawladda morocco shan mar ayay isku dayday ama codsatay inay qabato cayaaraha koobka adduunka waana ay weysay tartanka fardafuulka iyo cayaaro kale ayaana dalkan si weyn looga xiiseeyaa xubintii wax ka bara wadamada caalamka todobaadkan saaxiibyaal waa naga intaas tan toddobaadka dambe nabadgelyo waa tahay xubinta lamidan todobaadka dambe maanta oo kale ayaa doontaan haddii eeba idma barnaamijka la socotaanna waa kulanka keenay hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa codsanaysaa in ka badan boqol milyan oo dollarka mareykanka ah si loo caawiyo dadka reer morocco ee sida weyn uu saameeyay dhulgurarkii ku dhuftay laanqeyrta cas waxay codsanaysaa lacagtaasi si ay u bixiso gargaarka deg dega ah ee loo baahan yahay waxaan raadinaynaa lacag ka badan boqol milyan oo doolar waa boqol milyan oo dollar si aan u awoodno inaan gaarsiino baahiyaha ugu daran wakhtigan oo ay ku jiraan caafimaadka biyaha fayadhoorka iyo nadaafadda agabka gargaarka hoyga iyo baahayaha aasaasiga ah waxaa sidaas tiri karen holt agaasimaha caalamiga ah ee howlgallada ka socda ama xiriirka caalamiga ah ee dallaanqeyrta cas iyo ururka kale bisha cas waxaana ay wariyaasha sidaas ugu sheegtay magaalada jeneeva dadku waxa ay sugayaan iyadoo shaqaalaha gurmadku ay si deg ah wadooyinka ugu furnaan tuulooyinka ku yaala dhulka buuraleyda ah ee gaar ahaan tc halka loo yaqaano ee gobolka tordant waa mid ka mid a ah meelaha ugu khasaaraha badan ee dhulgurarka jimciyuhu ku dhuftay dalkaasi dadku sidoo kale mee dadku waxay warbaahinta u sheegayaan in kooxaha gurmadku ay weli soo gaari la ama xataa gabaabsi ay yihiin magaalada maraakish la yiraahdo dad badan ayaa u cararay isbitaalada isbitaalada la geeyey si ay dhiig ugu deeqaan dadka ku dhaawacmeen dhulgariirka dadku waxa ay saf ugu jiraan banaanka isbitaalada waxayna halkan u imaanayaan inay ku tabarucaan ama ay ku deeqaan waxa ugu muhiimsan dadka dhaawacmay oo ah xilligan in dhiig ay helaan meesha ugu badan ee dhibaatadu ay ka dhacday ayaa ah buuraha atlas layihahdo oo qiyaasii toddobaatan kilomitr dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada maraakesh layihahdo tuulooyin badan oo halkaasi ku yaalana ayaan lahayn wadooyinka isku xira maadaama dhulku intiisa badan buuraley ahaa ayna xirmeen waxaa ugu muhiimsan dhiigga ayaa ah in lagu caawiyo isbitaalada laakiin sidoo kale in la geeyo dhiigga noocyada dadku aysan heli karin ayaa la raadinayaa waxaa sidaasi yiri daakir oo ah qof kamid ah howladanada ugu sareeya isbitaalada gobolkan qof degan deegaankaas ayaa waxa uu sheegay in uu masaafo dheer uu soo maray si isbitaalka u tago oo burbur dhul badan uu soo maray waxaana uu sheegay in khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay iyo inta la warinayo ay kala badan yihiin dowladda algeria ayaa sheegtay inay u qoondeysay saddex diyaaradood si ay u daabulaan koox sabatabixiyiin ah ama kooxaha gurmadka ah oo ka kooban sagaashan iyo saddex qof oo shaqaala ah, iyo sidoo kale gargaar bini oo la geenaya wadanka marocco kuwaasoo sugaya in ay tagaan eh, dalkaasi mm, eh, marocco magaalada caasimada rabaad la kadib markii wasiirka cadaaladda marocco uu ku dhawaaqay in ay aqbaleen gargaarka algeria mas-uuliyiinta algeria ayaa amar ku bixiyay in loo qoondeeyay ilaa saddex diyaaradood kuwaasoo marako ku wajahan dhulgariirka jimcihii ku dhuftay ee dalkaasi morocco wuxuu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee dalkaasi soo maray muddo lixdan sano ah sida laga soo xigtay sahanka juqraafiga ee mareykanka dhulgariiradan xoogga leh ayaa naadir ku ah gobolka iyadoo aan la diiwaan gelin baa laleeyahay wax kiisasa oo cabirkooda uu ahaa wax ka badan lix ma jiraan dhulgariir aada u badan oo ka dhacay qeybta morocco intaana waxa weeyaan waa intii ugu khasaaraha badneed ee la diiwaangeliyay ayaa qoraalkan lagu yiri libiya haddii aan egnana ilaa saddex kun oo qof ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen toban kun oo kalena raqdooda ruuxdooda ayaa la la kadib markii daadad xoog leh ay buux dhaafiyeen qeybo kamida ah magaalooyin ku yaala bariga wadankaasi afeenka hay-adda bisha cas ee libiya takfiiq shukriye ama shukri ayaa u sheegay warbaahinta inay jiraan laba kun iyo sideetan iyo afar qof oo la xaqiijiyana dhinteen halka madaxa hay-adan ee layidhaahdo magaciisa taamir ramadaanna uu yiri tira dadka la la-yahay waxay gaarayaan toban kun oo qof ilaa hadda ilaa labaatan kun oo qof ayaa barakacay sida laga soo sheegay eh, ama ay sheegayaan mas-uuliyiinta dowladda ee bariga dalkaasi libiya oo ay fadhigoodu yahay magaalada banqaasi waxaa lagu qiyaasayaa ilaa saddex kun qof tirada dhimashadu hadda inay cagacageynayso magaalada caasimadda ah ee tripoli ra-iisul wasaaraha xukuumadda midnimo qaran cabdulxamiid daabiyax ayaa waxa uu ku dhawaaqay in diyaarado gargaar ah oo afar iyo toban tan oo raashina ah iyo shaqaale caafimaad ay ku wajahan yihiin magaalada banqaasi si ay u caawiyaan dadka inkastoo weli ay jiraan bale dhibaatooyin la xiriira sidii magaalooyinkan loo gaari lahaa waxaa ugu daran baa leeyahay magaalo la derna kolonyada gurmadka ah ayaa iskaga kala gooshaya dhanka galbeedka ilaa bariga ee kala qeybiya dalkaasi libiya iyadoo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay tribal joogtana ay ku dhawaaqday in gobolka bari inuu yahay hadda meel uu ka taagan tahay masiibo bani-aadanimo xaalad gargaara deg degana waa la gaarsiinayaa maamulka banqaasi ayaa sheegay in in ka badan kun qof meydadkooda laga soo saaray magaalada derna layihaahdo oo ku taala badda mediteraneanka isniintiina duufaanta loo bixiyay daniel ayaa ku dhufatay bariga libiya taasoo sababtay in laba doomood oo ama labada daamood ee ku yaala deegaanka waadiga layihahdo waadi darnaa iyo eh, halkaasi inay fatahaan kadibna malaayiin mitir ay biyuhu kor uga baxaan eh, webiga oo fatahaad u sameeyo qeybo kamida a ah, dadku ay deganaayeen ayaa dumay waxaa sidoo kale dumay baa leeyahay buundooyin isku xirayay magaalooyinka oo biyuhu ay buux dhaafiyeen warbixin laga soo xigtay xukuumadda triboli waxa ay sheegaysaa inaan weli la garanayn inta qof ee ku maqan masiibadan dabiiciga ah waxaana qiyaasuhu ay sheegayaan amay ku kala duwan yihiin oo leeyahay meelaha qaar shan kun oo qof ayaa raqdooda ruuxdooda leeyahay meelaha qaar waxaa leeyahay ilaa toban kun oo qof ayaan lahaynin meel ay ku dambeeyaan mas-uuliyiinta ayaa ku sheegay inay aada ugu dhibaato ugu qabaan inay gaaraan darna waxyaabaha sida gaarka loo sheega waxaa kamid ah in wadooyinka soo gala magaaladaasi ay yihiin kuwo burburay ama go-ay oo daadadku ay aada u saameeyeen laakiin waxaa warbaahintu intaasay sheegaysaa in gargaarku uu bilowday inuu gaaro deegaanadaas gaar ahaan magaalada darnaan layihahdo isgaarsiinta magaalada ayaa sidoo kale hawada laga saaray dabeylaha dartood taasoo keentay in la helo ama inay yaraato xogaha khasaaraha ee deegaankaasi warbaahinta isagoo la hadlayay nin layihahdo hani shaneba oo ka tirsan golaha qaranka ee xiriirka iyo mareykanka ayaa yidhi ilaa afar kilomitir bartamaha magaalada ayaa gebi ahaanba dadku ay baabi burburka ka dhashay daadadkan eh, duufaanta daniel yirahdo ay sababtay ayaa sidoo kale aada looga dareemayaa bukaano badan iyo shaqaale badan ayaa ku qasbanaaday in la daadgureeyo ama laga saaro isbitaalada daadadku markay saameeyeen qaar badan ayaa weli waxay ku xayiran yihiin baa meelaha daadadkaasi ay ku fataheen taamir ramadaan oo ah xubin ka tirsan xiriirka caalamiga ah ee hay-adda lanqeyrta cas iyo ururka bisha cas ee liibiya ayaa muujinaya walaac ku saabsan in wax ka qabashada fatahaadani ay ka baxsan tahay awoodaha dowladda ama awoodda dowladda ee dalkaasi ka jirta islamarkaana loo baahan yahay kaalmo caalami ah oo soo gaarta dalkaasi wasiirka duulista rayidka ah ee banqazi ama dalkaasi libiya ayaa waxa uu sheegay inuu ku guuleystay inuu tago magaaladan waxaana uu sheegay wakaalada wararka reuters wuxuu yidhi meydadka ayaa meel walba daadsan dooxooyinka dhismayaasha hoostoodana waa laga arki karaa dadka meydadkooda oo iska yaala wasiirku wuxuu intaas ku daray ma buunbuuninayo waxaa aan dhehga kusoo arkay laakiin wuxuu yidhi boqolkiiba shan iyo labaatan magaaladaas waa ay baaba-day boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa sidoo kale duufaanta oo bariga libiya ku dhufatay inay aada u saameyso magaalooyin kale oo wadankaasi ku yaala haddii markaan aan eegnana hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong an ayaa tareen aan nooca xabadu karina ku tagay dalka ruushka halkaas oo kula kulmayo madaxweynaha dalkaasi vladimir putin moscow waxa ay sheegtay inay dooneyso inay kuuriyada waqooyi ka iibiso hub fara badan sababtoo ah dagaal ay dowlada ruushka ku jirtaa oo ay kula jirtaa dalka ukrein dhanka kale kuuriyada waqooyi waxa ay sheegtay iyadoona dooneyso in ruushka ay ka hesho cunto gargaara iyo suurtagalnimada teknolojiyadda iyo inay ka caawiso barnaamijkeeda nugul yarka iyo gantaalaha mamnuuca ah ee satelliteka laga haago xilligan putin ayaa ku sugan magaalada faladafstok layiraahdo ee bariga fog ee ruushka ku taala halkaasoo qiyaastii laba boqol oo kilomitir u jirta xuduudda kuuriyada waqooyi si dhaba ma wacda halka ay ku kulmi doonaan laakiin tareenka kim ayaa lagu soo waramayaa inuu ku wajahan yahay waqooyiga fog ee magaaladaas mid ka mida ah meelaha suurtagalka ah ee kulankan waa xurunta hawada ee loo yaqaano fastogeny ee bariga ruushka ku taala waa safarkii ugu horreeyey kiim uu dibadda ugu baxo muddo afar sano ah waxaanu putin foolkafool ula kulmayaa markii labaad iyadoo sanadkii labada kun kale mar ay isku arkeen dowladda faransiiska ayaa sheegaysa in booqashada kim ay muujinayso go-doominta caalamiga ah ee ruushka iyo in qalqal ay ku tahay adduunka oo dhan xaaladan hadalkan waxaa laga soo xigtay anne clarelandre oo ah afeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska waxaana ay sheegtay in booqashada kim jong an ee ruushka ay muujinayso in qalqal dunidu ay ku tahay iyo in sidoo kale xukuumadda moscow ay tahay mid go-doonsan kadib duulaankii dalka ukraine ka dhacay ruushka ayaa go-doon ahaa ilaa heer lagu qasbo inuu u leexdo kuuriyada waqooyi miss london ayaa sidaasi u sheegtay iyadoo baaris joogta tani waa calaamad aada u xoogan oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay in putin uu go-doonsan yahay oo uusan bannaanka u bixi karin qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka k n n k n n ubax guud ka qariyee inuy guulilaama ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin midhaa leeday sida geed caleeliyo ubax guud ka qariyeenuy gooni ay midiba geesteed hoobaan isgaadhiyo guntin midhaa soo gandoodo galka faraqa soo daray soo gandoodo galka faraqa soo daray oo gudan barwa barwaaqo ah durduraan gudhayniyo gacan webi ku yaala ogodan barwaaqa ah durduraan gudhayniyo gacan webi ku yaala midab guurin hortaan ku eegaba gabadhiyay kalgacalbaan hortaan ku eegaba qalbi calbaan boortaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay caashaqee halka aad gaadhsii io garduur miray soddon bilya gawdeed u goobay farawgii sararta iyo gaadaga waa tahay gammaan faras sangageesi daaqsaday oo garduur miray sodon gawdeed u goobay farowgii sarartayo gaadada maxamed guyaad dhalay hadba kaynta geedale oo galabba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedale ongulf colaadiyo weli socoto dheergel kalgacalbaan boortaan ku eegaba gabadhyay kalgacalbaan boortaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacalbaan boortaan ku eegaba gabadhiyay kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa cashaqee halka aad gaadhsiin maalhowd oo laba gardhuubo badhbageesu seexdeen gubanka qaarkii dhul gargoor ku simanyay ama maadhgaldhiidho gubatii u ku taalhowd oo laba gardhuubo badhbageesu seexdeen dharabka iyo geeda quruxdooda gaarka iyo geedaha quruxdooda gaarka ama haragingimano guudka xarfanayso oo ka giigeen ama haragingimano ka xarfanayso midab guurin baato fiican kueegaba gabadhyahay kalgacalba buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacalba boortaan ku eegaba gabadhya hegalgacalboortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa waxse yo salaam gabaryaa kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisaa waxsaanan garanayn io gunaday caashaqee halka aad igaarsiin codka macaan fanaanka ilaahay u naxariista ee maxamed axmed kuluc ayaa heestan ku luuqeynayay ereyada heestan waxaa laga hayaa aboon axmed salebaan bede cabdalla maxamed sagsaag ayaana laxanka saaray kun iyo sagaal boqol iyo sagaal lixdankii soo baxay qeyb ka tahay qeyb wayna nooga tahay barnaamijkeena kulanka keenan heese kale noo soo socda markaanse aan dib ugu laabano dhinaca xubnaha eh waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan mahadsanid burhaan waa talaado taariikhduna waa labaiyo tobanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol konton shanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol toban cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun sideed askari oo ka mid ahaa ilaaladii guddoomiyihii baarlamaanka xilligaasi ee ku-meelgaarka ahaa sheekh aadan madoobe ayaa dhaawacyo culus ka soo gaaray kadib markii gaari ay la socdeen uu rogmaday maantaoo kale sanadkii labada kun iyo u naxariistay sheekh maxamed xaaji cabdiqaadir oo ahaa gudoomiyihii racfaanka maxkamadda gobolka baay ayaa kooxo hubaysnaa ku dileen magaalada baydhabo maantaoo kale sanadkii labada kun ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay tobaneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo waaweyn oo ka dhacay hoteelka jasiira oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho xilligaasina hotel jasiira waxaa deganaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la doortay laba maalin ka hor maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sideed iyo tobankii ciidamadii maraykanka ee yurub joogay ayaa markii ugu horeysay waxa ay adeegsadeen taangiyo ay sameeyeen faransiiska maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol tobankii adlof hitler ayaa ku biiray xisbigii naasiga oo uu markii dambe uu madax u noqday maantoo kalena sanadkii kun sagaal boqol afartan ciidamadii jarmalka ayaa qabtay hogaamiyihii reer talyaani ee benito mussolini maanta oo kale sanadii kun sagaal ciidamadii xilligaasi ee mareykanka ayaa gudaha u galay dalka jarmalka maantaoo kale sanadkii kun sagaal boqol sagaalkii madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka richard nixon ayaa amray in dib loo bilaabo duqeyntii waqooyiga dalka vietnam maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan afartii ciidamadii militariga dalka etoobiya ayaa xilka ka qaaday boqorkii ka talin jiray dalkaasi ee lagu magacaabi jiray xaylesalasi ugu dambeyntiina maanta oo kale ee sanadkii kun sagaal ciidamadii xilligaasi ee dalka turkiga ayaa afgembi ku qabsaday talada dalkaasi guud ahaana waagayntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n hanuun maxamed aadan way mahadsan qaar ka mid a dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacayna ay xasuusinaysay markana waxaad kusoo dhawaataan xubinteeni kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaana ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kugu baxayso kalamaanay su'aal dulmigiinna waxyeeliya duumadeedu khawaarij haddii ay inadayso oo dalku maanta xaroobo oo daan iyo ka daannabad lagu dukaansado miyay kooxa dugaagoo ka been sheegaya diintu dafna soo dhahayaan mase waa ka digtoonna waa su'aal daawaynu madaaxa daalinaysi aryaadhaha kuwaan minimug ilaahayna dhaafiya mug kale madagaayaane waxaan maqli jira daarale mar kale dib ugumaa noqdeen iyo weliba kutabtay waxaa nooga daran kasi daran damiir xumada umadaan weli aan dareemine waaryaareen dad yahow yaabay cishqiguma dhaba ma daruurdada badaad ku qaado badda kugu dara war soomaalida waxaan ku aqaan inay ilowsha dhowdahay midkii ilmaheeda cunay adduuniya aakhiraba seejiyaa birri intuu soo hor istaagay ay u sacbiyaan aryaa kalgacalow waxaadan maqal soomaalidu sanadahan ninkii siiray uu sabciyan soomaalidu oh, sanadahan ninkii siiray uu sabciyan warbow allah naxariistay abaan xuseen oo mar hore wuxuu yidhi soomaali lowlaay seedaha isgooyaay sina uma hagaagaay saqajaan madaayaay soof daran habaabaay sirmaqabee u diidaay nacabkeeda siiyaay malaggeeda sidatoy war kalemaana waxba laydinma sheegi karo warka waad igala hormarteene abwaan xuseen oo faarax faarax waxaa kaluu yidhi ka soo mara umulbaahilowde allowsahallamuura adaanoo aqoone aryaa waxaad ka tagtay amada la doortiyo abaanduulahoodow ummadda xilkeediyo ammaanaydin saarane waa iga ogaysiis madaxnimadii la doortay ammaanduulahoodii eh. furinta dagaalkay jiraan maantana wax lagu eedo aad ogaysiiso eh. meesha ma yaalaan sababtoo ah ammaanada saaran kow waxaa ka ah eh. dalkaanoo la'aan oo ummaddu nabadgelye ku ladayso hadda waana intaas waxay duurka u galeen warbow axmedow anigu waxaan ahay daljire dantiisa u dhaartay oo difaac qaran baan farahay waxaan duurka u galo dullaha u wareegayaa amaan qori diiradliya madfaca u diyaarsado meeshii dullalaadtay badaamada ugu eegayaa inaan cadow soo dafaran deegaanaan leeyaho Eh. dalkaba afartii saddecal difaac baan kaga jiraa bashiirow saciiddana ma sidaasuu ballan ku qaada dawlad baaynu leenahay eh. difaaca way ku filan tahay eh. la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray war kalamaanay war ma haysiine dagaalku waa saf ballaaran qaabkii horena waa laga bedelay war madog bay soo dhaafeen war dhammaan meelahaad ku ogeed waa la dhaafay aaggii dagaalkana waa la qaybsaday oo dhinaca maxaas waxaa hoggaaminaya cali jayte iyo ciismaa ismaaciil cabdimaalik iyo odayaal gar ku caddaaday iyo hooyo cabdiyo cabdulle iyo macalaaciyaalkeediioo dagaalka ku wada jira saacadaha soo socdana waxay ku aadan yihiin wabxo aagga ku xigana rag culculus oo axmed daaci kamid mid yahaa hogaaminayo rkunurgooday ku wajahan yihiin aagga galgaduud u xageeyana waxaa hogaaminaya dagaalka rag oo ka mid yahay xildhibaan dhammancad iyo senatar siciid siyaad mardhowna caad iyo camaaray boorka ka shidayaan warhangoolkii galmudug sow ka xoroobay warwarka ha naga dhex gelinine aag kalena waxaa ku jira madaxweyne madaxweyne qoorqoor iyo wasiirkii gaashaadhigga iyo macalaamahadoo tuuta qaatay aagga xarardheerena fiqiyaa ka soo ordayaa layidhi oo u socda ceeldheer wasiirka cadaaladda xasan macallin iyo xildhibaan jacfarna ceel buuray kusii dhow yihiin waryaare kalamaanay bow xogta ciidanka maxaa u faafinaysaa nin war bashiirow khawaariijtu waa go'doon oo hadda waxba laga qari waxay dhaheen geedahan ka baqaya goormaan baxnaa xaggeen gaari karaynaa xaggeen gaari karaynaa war waxaad ka tagtay galangooley gafbay baarate sidirigam hadday guluf tahay rag baa galay sidirigam waar wallaweynay haddaannu nicaawni lahayn eh. goojacaddi xaggaannu ka dhaafnaa gowdhanoo hatabadna aawdi laakiin nii humaadeen warwaaqlow buurmado wuxuu noo sheegayo waxaad sheegaysaa isma eh. horeyna waa tii loo yidhi baadida nin baa kula diiday daalna kaa badan eh. oo aan doon ahayn inaad heshaa daa'ina bidka urduqa ambaashtoor xildhibaan dhaban calahaayo qori ka furinta la taagan baa wiilta telefoonka wacaabi waraystay wuxuuna yidhi hadda xildhibaana inaad dagaalantaa madhabay kaa tahay kadibna inta ku qoslaybuu wuxuu yidhi omaandhow oh, maxaan kaloo u imid meesha markaasuu yidhi wiilkii oo hadda xabad ma ridi kartaa duqina wuxuu ku jawaabay oo haddaanan xabad ridi karin maxaa aagga keena maa gurigayga iska seexdo urmowi xildhibaan dhaban cadol ahliy khawaarijtana wuxuu yidhi nimanyo dhulka abaarta ee omoska ayaan geed lagu gabada xitaa aan biyo lahayn ha ku baabi'inayn haddaydaan noolaanayn dhulkaa duur kala almiino biyaha le aada waar iminka ma waxay ka maray geri go'an cida cidan garabsaadiyo gacali dhow weyn gabal maygu dhacay war nin arkay afcaday dhabancad iyo siciid siyaad oo uu madaxu wada cadaado qorya garaarsanoo difaac ku jira ayaa wuxuu yidhi golihii shacabkeenna geesigii u weynaa hadduu qori garaarsaday way goyeen qawaariij galangooley gefbaabarate sigirigam hadday guluf tahay duqbaa galay ee sigirigam isinlaymaarijarnehe aryaadhaha gooja cadde gala dagaalka iyo muuse biixi way isku hayaan xal allaha u keene anse qawaariijtaanaan ka warrama maayo samigay cabdulla waxa uu yidhi how nimaan cabsayne caabudayn cududaleesagacabdulla waxaan kaloo maqli jiray ciddaan sharci kaa celayn sheex aadmina aan lahayn shantaa layskaga dhacshaa war waxaa kaloo la yidhi xaq markii la diidaa dagaalkuu bannaanya wareer xamar oo laftirkooda dagaalka u socda waxay dhaheen balaayo ku haysataa abow abow ma looga baxo warbow waxaa kaloo la yidhi bahalkuu hamuun xanuunqaba baroor kuguma daayee eh. soo qaata boobaha war abwaanguure hadda kahor wuxuu yidhi eh. ma sharciga dhaafsan waa layska dhiciyaa war wuxuu kaloo yidhi abwaanguure eh. bal ninkii la noolaa karaa haysa siinabo war waa kii haddana yidhi haddaa gurigoodu baay war waxaa ka dambaysay xeero bahal ku jira xoola kuma dhaqmaan aryaadhaha war ma haysiina taliyaha xoogga dalka mugow ou dheegla tegay ciidankii la yaaba siday qawaadhiijta u galeen min lama derajow dallacsiiya hadda hadhanka kadib ninka dallacaad rabow shabaab ka qaylinsi ninkaan ka qaylinsiina asagaah qayla ka yeeri doontaa warna miyaw awowo waldalaasiyey war madayow laogaayo fiira cid ku dallacaysa male war kuwa webiga jiinkiisa shabeellada dhaca dadka ku dhibaye eh? dadkii deegaanka ucidanna waa loo goy hubkoodana waa la soo baxeen albaabkii webigana mar horaa la xiriyo kama soo gudbi karaan macawisleyna waxaa la yidhi ninkii qora ka soo qaata eh? lacagaa loogu daraa weliba hadda dallacsiin kaloo beesaa waa jirtaa ogaa dhehe weerarkii danaanayow eh? degta qoriga oo rida daafac miyaa ka dhacday webigii qaadayow tan weheshanaaye warixaasadu xaggee ka baxayeen haddii webigiiba lagu xidhay aryaadhaha khawaariija idinkaga dhegtaa war ma haysiin eh. dalka liibiya waxaa la yidhi lama kun dad ka badanaa la la'yahay oo dhulkii la go'ay marookana waa ogeedeenoo lama kun ka badanaa dhulgariir ku dhimatay maraykankana waa ogtihiinoo labaatan sano ka hor saddex kun dad ka badanaa uga dhinta daarihii la dumi jiray turkigana dhulgariirkii ka dhacay dad ka badanaa yaa ku baaba'ay qarxisoobana waa ogtihinoo kun ka badanaa nooga dhimatay bakistaanna daadku kumanyaal qofow qaaday hindiyanahe waa ogtihinoo dabaylaha magaaladan dumisay hadda khawaariijtu masiibada adduunyada ka dhacaysay ka tahay xaa idinku dhejiya waar cabdulow masiibada adduunyada iyadaa u macalinasoo lama odhan warnamiya walmooshiinin madawiinagii jeegada hirinayay kiinjon bunqan jalalalfle eraay wagoyi kuuriy waalma somalilan buu ka soo degey mamuusuu saaxiib leeyahay ma nugleerkii buu riday war lankuu sugaaniyankadu dhaartan warka oo dhan keensada markaf bulug baruuf oha badan karaana ruushilka saadiyaleeri reer galbeedkani yaabeen hadi lankaasay hooba dhirifa koradaasan hati kor lanqunfaye sabanka aamusiyey iska jarahe warmadee warmay sida golaysa wasiirada ninkaasoo la shiraya hadda kahor ayaa mid ka midu hurdoodayaa la yidhi kadibna hal gantaal ha lagu dhufto xakuumay ha aliyaali wasiirundiri walsabanlakadhow waa bahaay warda cabdilla wuxuu dhihi ninka hurdaaya hawl u taal in layska hubiyaa habboon marka annagu ha digtoonaadaan joognay ma nin gantaal ku dhifanayaa yimid dadku kala dulqaad badan misna kala damiir joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay xubintii kalamaana ay dhegeysateen barnaamijkana kulanka keenan ayay qayb ka tahay qofku inuu si gaara ah u seexdo maalintii ama badan uu seexdo waxaa la sheegay in jirkiisa laga heli karayo sokor badan baaris la sameeyey ayaa lagu ogaaday marka waxaa le qofka si caadiya ah waxa u fiican inuu seexdo maalintii ama afar labaatankii sideed saacadood toos ah dalka mareykanka gaar ahaan gobolka layihahdo michigan waxaa la aqoonsaday digaagad ama dooro ku nool inay tahay midda dunida digaagadaha ama doorooyin ku nool midda ugu facaweyn waxa ay jirtaa kow iyo labaatan sano waxay kaalinta ka qaaday digaagad kale oo dhimatay sanadkii laba kun iyo labaatanki oo toban sana jirtay marka tan ayaa loo caleema saare inay tahay midda ugu facaweyn weyn digaagadaha ama doorooyinka dunida ku nool gabagabada barnaamijkaanu joogna saaxiibada gala qayb qaata aanu mahadnaqayaa toban diyaarin farsamada dadkana dhegaysanayaba heese ku luuqaysa lul jeylaani oo riyada io rumeel yaladan kaga tagnay nabadgelyo